بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فصل كان وحو كسابسن yahay في جناية الرقيق adoonka waxyeelada uu geysto waxa ka laazimaya wuxuu yidhi maalu jinaayati اlcabdi addoonka waxyeeladiisa xoolaha ka waajibaya yatacallaqu wuxuu ku tacalluqayaa biraqabatihi qoortiisa walisayidihi sayidkiisa waxaa u banaan baycuhu inuu u iibiyo addoonkii laha ay liljinaayati jinaayadii iyo wafidaa'uhu inuu ku furto bil aqali kolba kii yar min qiimatihi qiimihiisa iyo wa arshihaa jinaayada magdhowgeedii wa fi lqadiimi qadiim waxaa ku sugan yafdiihi wuxuu ku furanayaa biarshiha magdhowgeeda walaa yatacallaqu maalkii jinaayada addoonka ku tacalluqi maayo bidimatihi dimadiisa maca raqabatihi raqabadiisa maceeda fi ladhari muctamad haddaan qabanno waay wuxuu ku yidhi addoonkii haddii geysto innaga xilligeena addoomma jiraan laakiin waxaan u akhrinaynaa lilcilm haddii lacalla yani addoommihii ay soo laabtaan laakiin fuqahadu xilligay qorayeen axkaamta addoommaha addoomma way jireen xilligoodii addoonka waxyeelada uu geysto haddii maal uu ka waajibo oo maalan waxyeeladaasi waxaa weeye waxyeelo khata ah kama bay ku dhacday oo camdi ma aha ama shiba camdi weeye ama waa camdi lagu cafiyey maxay maal lagu cafiyo waxaa ka waa waxay ku tacaluqaysaa jinaayadaas ama maalkaasi wuxuu ku tacaluqayaa biraqabati addoonka raqabadiisa maxaa loga jeeda adonka raqabadiisa addoonkaa loo iibin weyy inta saylada la keeno ayaa loo iibinayaa jinaayadii qiimihiisii ayaa laga bixinaya saas wey culummadan arrinka wa isku waafaqsanya bilijmaac maxaa yeelay suuragal ma aha in sayidkii laga lagu ilzaamiyo lagu khasbo inuu jinaayadaas wixii ka waajibaya xoolaha u bixiyo taasi dhibbay sayid ku tahay maadaamuu beri ka yahay jinaayadaas suuragalla ma aha in la dhaho addoonka dimadiisa ha ku sugnaato ilaa intuu ka xoroobayo oo markuu xoroobo ha laga qaato taasina dhibbay ku tahay qofkii mustaxiqa ahaa ee mutaysanaya marka in raqabadiisa la dhaho way ku tacalluqdaa waa dhexdhexaad labadii dhinacba waa la tixgeliyey dhinacii sayidka iyo dhinacii waxa weeye mustaxiqa sayidkiisa hadaba wuxuu kala dooranayaa laba arimood jinaayadaas marka uu magdhabayo labuu kala dooranaya inuu addoonkii u iibiyo oo wixii ka soo baxay ee qiimihiisa uu bixiyo iyo inuu ku furto kolba kii qiimihiisa iyo magdhowga jinaayadaas magdhowga jinaayadaa iyo qiimaha adoonka labadaa kolba kii inuu ku furto labadaasuu kala dooranaya markaan leenahay kolba kii yar ha ku furto addoonka qiimihiisa iyo arshiga jinaayada maxaa yeelay haddii qiimuhu uu yar yahay dee addoonkaa inuu dhiibo wax ka badan laguma leh madaxa addoonka inuu dhiibo ama raqabadiisa wax ka badan laguma leh qiimahuna bedel buu ka yahay addoonka arshigu hadduu yar yahayna dee arshigaa unbaa waajibay arshiga jinaayadaasi ma waajibay marka labada kulba ki yar lagu leeyahay qiimahana waxaa leegaya maalinta jinaayada kaasi waa qowlkii jadiidka ah qowlkii qadiimka ah wuxuu leeyahay maye waxa weeye wuxuu ku furanayaa arshiga jinaayada leegi maayo alaqal yani kala dooran mahayo kolba midkii yar qiimaha addoonka iyo arshiga jinaayada wuxuu ku furanaya haddii fida noqoto oo fida uu doorto wuxuu ku furanayaa arshiga jinaayada la dhihi maayo kolba arshiga jinaayada iyo qiimaha addoonka la dhihi maayo qolkii laakiin mar walba sida muctamadka ah waxa weye jinaayadaasi kuma tacaluqayso dimada addoonka iyo raqabadiisa labadaba ku tacalluqi mayso oo maxaa loga jeedaa la dhihi maayo addoonkan ha loo iibiyo hadday waxa weye jinaayadaasi ka badan tahay qiimaha addoonka oo arshi uu ka badan yahay qiimaha addoonka wixii hadhaa ee ka soo hadhaa dimada addoonka ha ku tacalluqda maaha intuu addoonku xorooba ha loo raacdo ha la dhaho xoolahaas ha kuu hadhay iska bixi yani qowlkaas ayaa muctamad ah marka addoonka haddii xataa wax soo hadhaan oo qiimihiisu ku filaan waayo arshigii jinaayada marka la iibiyey waxa wey addoonkii loo raaci maayo markuu xuroobo sidaasaa muctamada khilaafan adharna wuxuu le maya dimada addoonka ayuu ku tacalluqaya wixii hadhaah wuxuu yidhi maalu jinaayat اlcabdi addoonka waxyeeladiisa xoolaha ka waajibaya tacalaq wuxuu ku tacalluqaya biraqabatihi qoortiisa weli sayidii sayidkiisa waxaa u bannaan baycuhu addoonkii inuu iibiyo laha jinaayadii wa fidaauhu inuu ku furto bilaqali kolba ka yar min qiimatii qiimihiisii wa arshiha jinaayada arshigeedii wa filqadiimi qadiim waxaa ku sugan yaftihi wuxuu ku furanayaa biarshihaa magdhowga jinaayada walaa yatacallaqu ku tacalluqi mahayo maalkii jinaayada bidimatihi dimati lcabdi addoonka dimadiisa maca raqabatihi raqabadiisa maceeda filadari muctamad haddaan qabano walow fadaahu sayidkii hadduu furto addoonkii uma dabeetana janaa uu waxyeello geysto sallamahu adoonkii wuxuu u dhiibayaa lilbayci iib ama masafadaahu wuu furanaya <clears throat> walow janaa hadduu waxyeelo geysto aaniyan mar labaad qabla alfidaaya intaan la furanin ka hor baacahu wuu iibinayaa fiihimaa ay fi ljinaayatayni labada jinaaye buu u iibinayaa aw masafadaahu sayidkii wuu ku furanaya bilaqali kolba kii yar min qiimatii qiimihii addoonka iyo walarshayni labadii magdhow wafilqadiimi qadiim waxaa ku sugan maya bil arshayni labada magdhow ayuu ku furanaya wuxuu ku yidhi haddii addoonkii jinaayada geystay sayidku uu furto oo bimacnaa uu ka bixiyo arshigii jinaayada dabeetana waxyeello labaad ayuu addoonkii geystay oo qof buu maalan dhaawacay sayidkii markaa wuxuu u dhiibayaa addoonkii lilbayc iib usoo bandhigaya uu iibinaya hadduu doorto fidaa ama wuu furanaya labadii khiyaarba weli u yaala ama wuu iibinaya ama wuu furanaya sidii hore noo soo dhaaftay hadduu mar labaad jinaayo labaad geysto intaan la furanin ka hor wuu u iibinaya labadii jinaayaba u iibinaya labadii jinaayaba wuu u iibinayaa waaya ama wuxuu ku furanayaa qiimihiisa iyo labada arshi kolba ki yar markan dambe laba arshi baa waajiba sooma labada arshi hadduu doonanu adoonku u iibin qiimihiis wuxuu ka gaadho labadaa jinaayo ayuu ku bixi hadduu doonana wuxuu ku furan kolba ki yar qiimihiisi iyo labadii arshi ee waajibay kolba ki yar waa qowlka jadiidka ah ee horey usoo dhaafnay qadiimna wuxuu leeya maye bil arshayn labada arshi unbuu ku furanayaa waa labadii qowleyna soo dhaafay markii uu lahaa wafidaahu biaqali min qiimatii waarshiha wafi lqadiimi biarshiha labadii unbaa halkana socda oo arshigii unbaa laba arshi noqday marka laba qowloo cusub ma ah waa labadii qowli hore unbaa halkana waxa weeye lagu dabaqay walow actaqahu haddii addoonkii jaariga uu xoreeyo amase baacahu uu iibiyo wasaxaxnaahumaa aan tasxiixinno cidqigaa iyo iibkaa amase qatalahu sayidkii uu dilo addoonkii gacantiisuu ku dilo fadahu wuxuu ku furanayaa bilaqali kolba kii yar qiimihiisii arshigii bilaa khilaaf weetan waqiila waxaa la yidhi maya fii fidaa'ihi waxaa ku sugan furashadiisa alqowlaan labadii qowlena soo dhaafay wuxuu ku yidhi haddii addoonkii jaaniga ahaa uu xoreeyo sayidkii addoonkii waxyeelada geystay ayuuba xoreeyey ama qof kaluuba ka iibiyey isla markaa khilaaf baa ku jira inuu cidqiga iyo beecaas asaxaye eh inay asaxayaan khilaaf baa ku jira aan dooranno qowlka dhahaya way asaxayaan cidqigaana waa asaxayaa beecaana waa asaxayaa qowlka aan qaadanno qowlkaasna waa qowlka muctamadka xagga cidqiga laakiin xagga beeca waa marjuux xagga beeca inuu qof kale ka iibiyo waa marjuux waa laga xoog badaya ma asaxayo laakiin xataa qowlka daciifka haddaan qaadana dhahay beecan waa asaxayaa cidqiguna waa asaxayaa amaba sayidku uu gacantiisa ku dilo addoonkii muuna iibinin muuna xorayn lakin isagaaba dilayba addoonkii jaaniga ah saddexdaa suuraba waxaa weeye markaa waxaa u furan uun fidaa ila addoonka wuu tegey soo ma wuu xoroobay ama waa la iibiyey ama waa la dilay marka fidaa baa soo haray wuu furanaya addoonkii marka oo muxuu ku furanaya bilaqal kolba kii yar qiimaha addoonka iyo arshigii jinaayada ayuu ku furanaya qiil baa wuxuu leeyahy maye labadii qowl ee na soo dhaafay baa ku sugan qowlka hore wuxuu leeyahay qaطcan bilaqali buu ku furanaya aan bilaa khilaaf maxaa asaga maalkii tagsiiyey maalkii aa asagaa tagsiiyey marka marka khilaaf kumaba jiraba qowl dhahaya bilarshi keliya ma jiro yani hal qowl ayaa meesha ku jira qiilba wuxuu le maya labadii qowlena soo dhaafay qowlkii lahaa waxa weeye bilaqal min qiimati walarsh iyo qowlkii lahaa maya bilarsh qowlkaas labadaa qowl baa meesha ku jiru leeyahay walow haraba haddii uu baxsado addoonkii jaaniga ahaa amase maata uu dhinto beri a sayiduu sayidkiisii beri buu noqonayaa ilaa idaa uliba in laga dalba mooyaane inuu soo dhiibo addoonkii oo famanacahu diida mooyaane ilaa idaa uliba in laga dalba mooyaane addoonkii inuu dhiibay si loogu iibiye jinaayadii oo famanachu markaa uu diido walow ikhtaara sayidkii hadduu doorto alfidaa fida hadduu doorto falasaxu muctamad waxaa weeye anna lahu inay u bannaan tahay sayidkii alrujuuca inuu ka noqdo waxa weeye fidaagaas wa tasliimahu iyo inuu dhiibo oo addoonkii u dhiibo beec waaya wuxuu ku yidhi haddii addoonkii jaaniga ahaa uu baxsado ama u dhinto intuuna sayidkiisu dooranin fidaagi sayidkii horta beri buu noqonaya muxuu ka beri noqonayaa yacni xilkii ka saaraa magdhowga jinaayadaas saasuu beri kaga noqday asaga wax lagu leeyahay ma jirto wax loo raacanaya sayidkii ma jirto oo waayo maxaa yeeley xaqu wuxuu ku tacalluqay raqabada hee addoonkaa addoonkii inuu baxsaday asaga cagihiis ku baxsaday sayidku shaqa kuma lahayn saa darteed wax sayidka loo raacay ma jiro yani hadduu baxsada iyo hadduu dhinto labada xaalad wayaan labadaba beri buu noqonaya ilaa in sayidkii laga dalbay inuu addoonkii dhiibo si loo iibiyo jinaayada loogu iibiyo isla markaa isaga uu diido ou dhaho dhiibi maayo inta laga dalbay oo layidhi addoonka dhiib ayuu diiday dabeetna addonkii baa baxsaday markaa beri ma noqonay wuxuu noqonayaa mukhtaaran lilfidaa maxaa yeelay wuxuu ku xadgudbay mancigan asagaa diiday waaya haddii sayidku uu doorto fidaaga wuxuu ihi addoonku waan furanaya marka ma ka noqon karaa furashadii oo addoonkii mar labaad ma dhihi karaa waxaan doortay in la iibiyo oo go-aankiisa hore ka noqon karaa ka noqon karaa way u bannaanta inuu dhaho fidaaga waan ka laabtay addoonkii igala wareega oo iibiya oo janaayada ha loo iibiyo maxaa yele wuxuu ahaa mujarad wacd ballanqaadu mu aha ballanqaadkuna laa yalzam cinda alfuqaha ballanqaadkuma laazimo wayafdi wuu furanayaa sayidkii uma waladihi uma waladiisa addoontii wala dashay wuxuu ku furanayaa bilaqali kolba kii yar qiimaheediga arshiga ayuu ku furanayaa qacan khilaaf la'aan wa qiila waxaa la yidhi alqowlaani labadii qowl ee na soo dhaafay baa ku sugan jinaayada umuwaladka alqowlaani macnaha jinaayada umuwaladiisa waxaa ku sugan alqowlaani saabiqa labadii qowl ee na soo dhaafay ee jinaayada addoonka nagu soo dhaafay wa jinaayaatuhaa gabadhaas waxa weeye umuwaladka ah jinaayaadkeedu waxyeelooyinka ay geysato ka waaidati ka jinaayatin waaidati hal jinaayo ma lam yatahi fi adhari muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi sayidku wuxuu ku furanayaa addoontii u walad dhashay oo muwaladiisi muwalad waad ogtihiin way ka duwan tahay addoommaha kale oo ayada lama iibin karo waa addoontii sayidkeeda u walad dhashay ilmo u dhashay ayadu lama iibin karo waxa weeye waxayna ka xoroobaysaa min ra'si maali sayidiha markuu sayidkeeda dhinto waaya haddii ayadu ay jinaayo geysato wuxuu ku furanayaa kolba kii yar qiimaha jinaayada qiimaheeda iyo arshiga jinaayada sidayna soo dhaaftay qaطcan laakiin ayada iib ma leh maxaa ayada iibku ka xidhanya soo ma iib ma jiro ila lama iibin karo ayada umuulada marka maadaama aan la iibin karin ayada furasho uma bannaan in waa la furan furashadana kolba kii yar qiimaheeda iyo arshiga jinaayada waaya qiil baa wuxuu leeya maya e muwaladka jinaayada ay geysato labadii qowlena soo dhaafay baa ku sugan oo labada qowlena soo dhaafay maxay ahayd uu kala doornay in la iibiyo iyo in he bilaqali uu ku furanay iyo qowlka kale lahaa maye in la iibiyo iyo in waxa weeye biarshi ljanaaya uu eh, ku magdhabo labadii qowl baa ku sugan buu qiilkan marka muxuu ku tegey wuxuu ku tegey in muladka la iibin karo saasuu ku tegey wa jinaayaatuhaa kawaaxidatin marka ku wuxuu uga jeedaa wax alla waxay geysato umuwaladkaas hal jinaayo laba jinaayo saddex jin hadday tacadudaan jinaayaadkeedu hal jinaayo o kale baan laga soo qaaday maxaa laga wadaa yacni hal fidaa unbaa sayidka lagu leeyahy hal fidaa ka badan laguma leh tusaale ahaan gabadhan qof bay maalan dhaawacday qof kalena il bay ka soo riday qiimaha addoonta gebigeeda waa alf jinaayaadkanna waxa weeye labadan jinaayo geysatay mid walba waxa weeye waa kun marka laba kun weya jinaayaadka geysatay soo ma ayada iimaheedana waa maay waa un sayidkeedu uuu ku furanaya un unkaanbuu ku furanaya marka labadii jina ayaa loo kala qaybinaya an boqol iyo an boqol wahaakada saddexda jinaay hadday geysato qiimaheedii baa loo kala qaybinaya qiimaheeda unbuu sayid ku furanaya iyo jinaaya kolba ka yar waxa wey waa loo kala qaybinaya haddii qof hore uu siiyena oo e, jinaayadii hore uu qof siiyena waa laga soo celinaya oo kaama la qaybsanaya jinaayaadkan dambe kaa hore bay ka dabategayan la qaybsanaya wahaakada taa horumaa laisugu tegaya jinaayada hore wii lagu bixiyey unbaa eh, laisugu tegaya oo la qaybsanayaa qof kasta nisbada jinaayada sitay dhanay wuxuu ku hi wayafdi uu ku furanaya umu waladi umu waladkiisa bilaqali kolba ki yar eh, qiimaheeda iyo arshiga jinaayada qaطcan khilaaf lahan waqiila waxay alqowlaan labada qolina soo dhaafay baa jinaayada umu walad ku sugan wa jinaayaatuha jinaayaadkeedu ka waaxidatan hal jinaayo la mid yihiin fi ladhari muctamad aan qabana faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fi lgura waa diyadii janiinka ilmaha yarka ah ee uurka hooyadii ee eh, laga soo tuuray magti ka waajibaysi weyaan ayaa taasaa ura lidhahda iljaniini janiinka waxaa ku sugan magtiisii uratun uraa ku sugan ininfasala hadduu soo baxo mayitan xaalu yahay mid dhintay bijinaayatin jinaayo loo geystay hooyadii fii xayaatihaa yani uu soo baxo intay nooleed aw mowti ama markay dhimatay kadib wakada waxaa la mid ah in dahara haddii uu soo muuqdo janiinka barhkii bilanfisaalin isagoon soo dhalanin fiaai muctamad hadaan qabano wailaa haddii kale uusan soo muuqanin soona dhalanina falaa wax ka waajibaya falaa shay fiihi wax ka waajibaya ma jiro ilmaha yarka ah janiin uurjiif baa ilmaha yarka ee uurka ku jira ee xorka ah, ee muslimka ah haddii hooyadii jinaayo loo geysto dabeetana ilmihii uu soo dhaco isagoo mayd hooyadii oo nool buu ilmihii ka soo dhacay isagoo mayd ah ama hooyadiina way dhimatay markay dhimatay kadib ayuu ilmihii ka soo baxay isagoo mayd ah waaya labadaa xaaladoodba waxaa ka waajibaysa ura uradu waa maxay waxa weeye waa dib bay nooga imaan doontaa waa addoon ama addoon wax u dhigma dib bay nooga imaan insha allahu tacaala marka quradaasaa ka waajibaysa لhabr الصaحيiحayn waxaa daliil xadiidkii صaxiixaynka nabiga aليه sl inuu ku xukumay aqaضى fi اljaniini bغuraةi cabdi aw ama janiinkii ilmihii uurka hooyadii ku jiray ee laga soo tuuray nabigu wuxuu ku xukumay biguraةi cabdin adoon quradii aw amatin ama adoon dhadig ah quradeeda marka quradaas culamadu waxay ku fasireen waa addoonka laftirkiisa quradii ah laakiin kelimada gura fi luga اlcarabiya waxay tusinaysaa khiyaar xul bay tusinaysaa marka waa addoon khiyaar oo wanaagsan addoon wanaagsan ama addoon wanaagsan ayaa ka waajibaysa asal ahaanna qurada waxaa la dhahaa bayaadka fii jabhat اlfaras caddiinka faraska jabadiisa ku jira kaasaa qura la yidhaahdaa walidalika culamada qaar baaba yidhi waxaa looga jeedaa addoon cad addoon cad baa loga jeeda addoon madow ma soo gelay camr bn cala baa saa ku tagaalay laakiin sida muctamadka ah culimmada badankoodna ay qaateen waxaa weeye waxaa looga jeedaa naf addoon baa looga jeedaa ama adoon waxa weye quruxsan ha ahaado ama mid cad ama mid madow wuxuu doona ha ahaado siday noo imaan doonto ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado laakiin waa inuu yahay addoon waxtar leh addoon laakiin tabar gabay oo waxba qaban karin ma soo gelaya siday noo imaan doonto ama addoon maciib ah oo ceebaysan ma soo gelayo waayo intaa markaan ogaanay haddii uu ku soo socmay baan idhi janiinkaasi jinaayo loo geystay hooyadii jinaayadaas waxay noqon kartaa bilqowl hanjabaad bay noqon kartaa xataa maalan hooyadiibu hanjabay haddaan ku dili waayo ama haddaan ku dooxi waayo naxdintay naxday ayay ilmihii soo turtay hadduu cabsi geliya ama u hanjabana waa la mid haddii wax ku dhufto ama uu garaaco jug kastaoo gabadhii loo geysto ama hanjabaad ama wax kastoo sababi kara oo gabadha ilmihi soo turto keeni kara ayaa meesha imaanaya waxaa la ah haduu dhakhtarkii uu dawo siiyey soo maha dee dawo khaladuu siiyey dawadii saxdayd maaha dee dawadii saxdayd uu bixiyo asagoo dee khaladku xukmalay ayadaan dalbad soo maha laakiin gabadha iyadoo xanuunsan ayuu dawo af kaga shubay dawo khalada marka ilmihii bay soo turtay taasna waxa weeye waa magdhow waa lagu yeelanayaa waaya markanuu leeyahy wakada in dahara bilanfisaal ilmihii hadduu soo wada baxo oo mayd ah ayaa la yeelanayaa uradii haddii ilmihii una soo bixin ka waran waxaan eegaynaa ilmihii qayb ka mida ah ma soo baxday haddii maala madaxiisu soo baxo oo mayd ah madihiis mayd ah soo baxay ilmihii ma soo wada bixin gabadhiina way dhiman tusaalaha waa la yeelanaya uradii marba haddii qayb ka mida ah ilmihii la arkay oo mayd ah oon shaqaynay ilmahaas wuu dhintay jugtii wuu dhintay saa darteed uradii way waajibaysaa haddii laakiin ilmihii uu soo bixi waayo gabadhii jug baa cawashka laga dhuftay way dhimatay ilmihiina ma soo bixin waxa weeye wax ka waajibaya ilmaha ma jiro wax ka waajiba iyaduna ma ka waajibaysaa laakiin ilmihii wax ka waajibaya ma jiro hadday ilmihii uuna soo bixin wuxuu idhi fi ljaniini janiinka waxaa ku sugan uratun ura ku sugan in infasal hadduu soo baxo janiinkaasi meyitan xaalu yahay mid dhintay bijinaayatin waxyeello ku dhintay sababteed fii xayaatihaa gabadha intay nooleed hooyadii intay nooleed soo baxay fii xayaatiha haddaba waxay ku tacalluqdaa jaarmajruurkaas in infasala fii xayaatiha xayaati اlum hooyadii intay nooleed hadduu soo baxay aw mowtiha ama markii ay dhimatay wakada waxa la maya in dahar haddii ilmihii uu qayb ka ay ah, soo baxdo bilanfisaalin asagoo dhalanin tii hore ugu dhashay lakiin ta dambe barh a ah, ayaa soo baxa wa ilaa haddii kale uusan ilmihii soo dhalanin barh ka mid ahna soo muuqanin asagoo meyd ah wax ka waajibaya ma jiro aw amase infasala ilmihii wuu soo baxay xayan xaalu yahay mid nool wa baqiya wuu baaqi ahaaday wuu noolaaday zamaanan muddo bilaa alamin asagoo wax xanuun aan qabin uma dabeetana maata wuu dhintay falaa wax damaanoo ka waajibaya ma jaanigii wa ku waajibay ma jiro wain maata haddii uu dhinto xiina kharaja markuu soo baxay ow mase daama alamu xanuunkiisii uu sii socdo oo wamaata uu dhinto fadiyatu nafsin nafdiyadeed baa waajibaysa wuxuu ku yidhi haddii nool soo dhasho ilmihii waxa weeye gabadhii intii jigto lagu dhuftay nabar la gaadhsiiy maala ama jidhkeeda ama la cabsigeliya dabeetna ilmihii soo tuurtay ilmihii asagoo nool buuba soo dhacay waan eegaynaa haddii ilmihii uu muddo noolaado bilaa alamin asagoo wax xanuuna aan qabin oo fayow oo caafimaad qaba ayuu soo dhashay wax xanuuna kama muuqeen dhakhaatiirtu markay baadheen ilmahani uu fayow yahay dheheen wax balaayaa ma qabo muddo kadibna uu dhinto ilaah maalin kadibba muu dhinto wax damaana oo ka waajibay ma jirto maxaa yeelay sida muuqata muunu dhiman jugtii eh dar ilaahay buu u dhintay tiisiba u timi waa intaan sooma qaacida fiqiga waa kay leedahay اأصل iضاafaة الxaadiث ilى أqرabiha ilى aqrab awqaati kitaabkeen qawaacid اfiqhiya nagu soo dhaafta qaacidadaas inagoo maslada ku dabaqeen waaya haddii laakiin ilmihii uu markii saa u soo baxay uu dhinto markuu saa u soo dhashayba horuu ka dhintay ama ma ahee mudduu sii noolaa laakiin asagoo xanuunsan ayuu noolaa markuu soo dhashayba asagoo xanuunsan buu soo dhashay xanuunkiisii joogtu ahaa ilaa uu ka dhinto fadiyatu nafsi markaa mag baaba waajibaysaba ma aha quro ma aha quradu way yarayd oo addoon bayba ahayd ama wax addoon u dhigmo oo waxaa weeye nisfu cushuri addiya bay ahayd laakiin tan waxa weye waa mag kaamila ah. marba haddii ilmihii asagoo nool uu soo dhashay oo anuun xanuun la soo dhashay xanuunkiina u dhintay siraayo markaa u dhintay waxaa weye naf diyata nafs kaamil ayaa waajibaysa boqol halaad baa ka waajibaysa haduu nin raga yahay haddii haweenay tahayna konton halaad waaya wuxuu idhi aw amase xayan aw amase infasal ilmihii wuu soo baxay xayan xaaluya mid nool oo baqiya wuu baaqi hada zamaanan muddo bila alamin asagoo xanuun aan qabin uma dabeetana maata wuu dhintay falaa damaana wax damaan oo ku waajibaya jaaniga ma jiro wain maata hadduu dhinto xiina kharaja markuu soo baxay aw amase daama alamuhu xanuunkiisi uu sii joogtoobo oo maata u dhinto fadiyatu nafsi naf magteed baa ka waajibaysa walow alqat haweeney hadday soo tuurto jinaayo sababteed janiinayn laba ilmood oo caloosheeda ku jiray faurataani laba qura ayaa waajibaysa amase yadan gacan bay soo tuurtay fauratun hal qura ayaa waajibaysa wakada waxaa la mid ah laxmun hilib qaala ay dhaheen alqawaabilu dumarkii umulisooyinka ahaa fiihi hilibkan waxaa ku sugan suuratun suuro khafiyatun oo qarsoon qiila waxaa layidhi amase laa waxa weye suuro kumaba sugnee waqulna waxay dhaheen dumarkii umulasooyinka ahaa low baqi ilmahan hadduu sii joogi lahaa la tasawara wuu suuraysmi lahaa oo wuu abuurmi lahaa wuxuu ku idhi haweenaydii hadday laba ilmood ay dhicisiso ay soo tuurto oo urkeeda ku jiray laba quraa ka waajibaysa ilmo kasta hal quraa ka waajibaysa waay saddex ilmood hadday soo tuurto saddex quraa ka waajibaysa wahaakada ilaa ilmo kasta uu ka madax bannaanaya kii kale hadday gacan keliya soo tuurto ka war gacan go-an bay soo tuurtay waaya ama lug go-aan bay soo tuurtay ayadna wayba dhimatay ura ka waajibaysa maxaa yeele meesha waxaa nooga soo baxday gacantani ilmay ku taallay ilme inuu jiray baa meesha soo baxday ilmihiina hee uu gabadhii ku go-ay saasaa inoo muuqata waajibaysa waxaa la mid ah oy uro waajibaysaa hadday gabadhii ay soo tuurto hilib waslad hiliba ama cad hilib ay soo tuurtay dumarka umulisooyinkana waxay dhaheen cadkan hilibka ah ay gabadhani soo tuurtay waxaa ku jira suura اkhafiya suuro qarsoon waaya yani dad kale kuma baraarugsana lakin ayagaa fahmaya maadaama iyagu ay waxaan had iyo jeer la macaamilaan way garanayaan ilmaha dee suuro bini aadan waxaan inay tahy oo cad hilib uusan iska ahayne suuro bini aadan inay ku jirto way dareemayaan maadaama ay ku xel dheeryihin hawlaha markaa uraa ka waajibaysa qiil ba wuxuu leeyahay maya shardi ma aha in suuro bini aadan ay ku sugnaatee laakiin hadday dhahaan cadkan hilibkaa suura bani aadan ma leh laakiin hadduu sii joogi lahaa wuu suuraysmi lahaa oo suura bani aadan buu noqon lahaa taa laftirkeeda waxa weeye waxaa ka waajibaysaa quradii ad haday soo tuurto janinayn laba ilmood faquratani laba qura ayaa ka waajibaysa o yadan ama gacan bay soo tuurtay faquratun hal qura ka waajibaysa wakada waxaa la mid a ah, laxmun hilib hadday gabadhi soo tuurto uraa ka waajibaysa lamigaasoo qaala awaabil mulisooyinku dhaheen fiihi lamigan waxaa ku sugan suuratun suura bini aadan khafiyatun oo qarsoon iila waxaa aw mase laa suura aadan kuma wasugnee waqulna waxay dhaheen dumarkii umulisooyinka ah baqiya hilibkan hadduu sii joogi lahaa la tasawara wuu suuraysmi lahaa ama suura bini aadan buu yeelan lahaa oo la abuuri lahaa wahiya urada haddaan kuu tilmaamo cabdun adoon weye lab ah. aw mase amatun adoon dhadiga weye mumayizun adoonkaasoo mumayizun waa wey xadu tamyiiz gaahay oo wax kala garanayo saliimun oo badqaba ka badqaba min caybin ceeb min caybi mabiicin mabiic ceebtii ka badqaba wal asaxu muctamad waxaa weeye qabuulu kabiirin nin weyn addoon weyn in la aqbalayo addoonkaa weyn oo lam yacjiz aan ka howlgabin biharamin gabow sababtii wuxuu ku yidhi quradu waxaa weeye waa addoon cabdun waa addoon ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama tunna waa adoontii dhadig ahayd <coughs> taana waxaa daliil ah xadiidkii nagu soo dhaafay fasalka awalkiisa nabiga alayh slat slam inuu ku xukumay janiinkii biquratin dabeetana wuxuu nabigu ku fasiray uradii cabdin aw amati uratin bimacnaa khiyaarin khiyaar khiyaarkaasoo cabdin addoon ah aw amatin ama addoon ah marka nabig ala slat slam baa sidaa inoo caddeeyey in uradaasi ay tahay adoon waaya adoonka haddaba waxaa shardi ah maadaama nebiga ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam inuu yahay ura uraduna ay tahay khiyaar wax xul ah oo dee yani door ah doorkaas waxaa loo shardinayaa inuu yahay mumayiz xadu tamyiiz inuu gaahay ilan ilmaha yarkaa door ma ah haddana inuu saliim yahay oo ka badqabo cuyuubta mabiica lagu radiyo shay lagaa soo iibiyey oo silca ah haddii aad ceeb ku aragto ceebta waad iska celin karta waxay lagu soo dhaaftay fi kitaab ilbayc marka cuyuubtii silcada lagu radinayan aan lahayn dee cuyuub waxa weeye foolxun oo dee eh, yani asaaggii ay ka badqabaan waa inuusan lahayn yani aan ku badnayn addoommaha aan ku badnayn waa inu ka badqabaa hadduu addoonku weyn yahay ka waran addoon weyn hadduu yahay oo da-ah waa la aqbalaya bishart inuusan hawlgabin oo hawlgab uusan ku dhicin gabow awgi hadduu gaboobay oo dee ah gabow yahay dee kuma ansaxay maaa markaa khiyaar maa lakin hadduu yahay addoon da oo xooga ah oo shaqayn kara waxa weeye waa quradii uu gelaya wuxuu ku yidhi wahiya quradaasi cabdun addoon weeye o amatun ama addoon weeye mumayizun oo wax kala garanaya saliimun oo ka ah, nabad qaba min caybi mabiicin mabiic ceebtii walasax muctamad waxa weeye qabuulu kabiirin addoon weyn in la aqbalaya lam yacjiz aan ku hawlgabin biharamin bisababi haramin gabow sababti wayushtarad waxaa la shardiyaa buluuquhaa quradii inay gaadho nisfa cushri diya magta toban meelood meel meeshaa niskeed fain fuqidad quradii haddii la waayo addoonkiie fa khamsatu abciratin shan halaad ayaa waajibaya waqiila waxaa layidhi laa yushtaradu lama shardiyo inay gaadho waxa weeye nisfu cushri diya eh falilfaqdi waayitaankii waxaa u sugnaaday markii addoonkii la waayo quradii la waayo qiimatuhaa qiimatu lqurati qurada qiimaheeda baaliqatan maa balaqat waxay doonta ha gaadho wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah quuradaasi inay gaadho nisfa cushri diya qof kaamil ah, magtiisa toban meelood markii loo dhigo meeshaa niskeed markay mise noqonaysaa boqolkiiba han dee boqolkiiba han bay boqolkiiba han ninka magtiisay ka noqonaysaa haweeneyda haddaan u kacnada maxay noqonaysaa cushru diyat اlum hooyada magteeda toban meelood meel waayo mise ayadna waa antii halaad niصf cushri diyat اab waa an halaad ushru diyat اlum waa an halaad ila iyadoo konton halaad konton tobaru qaybida an halaad bay noqonaysa isla meesho marka labada dadka dhahdaba waxa weeye waa inay qiimaha yani addoonkaas ama addoontaas uu gaadho nisf cushri diya waaya sida waxaa xukumay cumar radi allahu tacala canhu can ibni abi aalib iyo zayd bni haabit eh, asxaabtaas ayaa xukumay radi allahu tacala canhum maawardan wuxuu idhi cid khilaaftay ma jiro marka wuxuu noqday ijmac sukuutia quradii baa la waayay fa hamsatu abciratin shan halaad ila shantii halaad marka hore ku qiimayna soo mahay waa inay gaadhaan yidhi quradaasi shan halaad yacni nisf cushri diyat alab ama cushru diyat alum oo shan halaad ahayd marka haddii quradii la waayo oo xisan loo waayo addoonka maba jiran sida zamankeena oo kale markaa waxaa waajibaysa shan halaad an hadad baa zamankeena waajibaysa maadaama dee addoon buusan jirin qiil baa wuxuu leeyahy shardi ma aha inay gaadho quradaasi nisfu cushri diyat اlab ee sidaa darteed binaan calaa hada alqiil qiilka dambe inagoo ku dhisayna haddii la waayo addoonkii qiimihiisii baa la bixinaya haddaba falilfaqdi qiimatu ayaa qaba waa qiilkan dambe la soco falilfaqdi qiimata markuu leeyahay waa qiilkan dambe qiilkan dambe ayaa wuxuu leeyahay hardi maaha ina intaa gaadha addoon baa la bixinaya ama ha ka badnaado ama ha ka yaraado ama ha la ekaado nisfu cushri diyat ab haddii la waayana qiimihiisii baan la bixinaya wuxuu ku yidhi wahiya uradii liwaraati اljaniini janiinka dhaxlayaashiisa ayaa iska leh wa calaa caaqilati jaani jaaniga kii waxyeelada geystay caaqiladiisana way saaran tahay waqiila waxaa la yidhi in tacamada jinaayadii hadduu u qasdo kan jaaniga ah alayhi asagaa lagu leeyahay uradii waaya urada ya iskaleh waarastajaniin ilmaha yarka ah ee dhintay dhaxlayaashiisiibaa iskaleh sida magta baan u dhahayn dadka qofkaa la dilay ee maqtuulka ah warasadiisa ayaa magta iskaleh kana waa soo skale meeshii magta buu maraya xukunkii magtuu qaadanaya haba ka yaraada magtie yaa bixinaya urada waxaa bixinaya caaqilaة اjaani qofkan waxyeelada geystay caaqiladiisa bixinaysa maaa adika abu hurera ayaa arinkaas inoo cadeeyey waaya iil ba ninkani hadduu u qastay oo aysan kama ka ahaynoo gabadhan kas waxa wey uga soo tuuray markaa asagaa lagu leeyahay jinaayadaas uradeeda ilmaha uradiisii asagaa lagu leeyahay ee waxa wey tolkii waba laguma le marka iilkan wuxuu leeyahay waa camdi maadaama uu inta badan ushan ku dhuftay ama burhkan gabadha ku dhuftay uu sababaya inay gabadh ilmihii soo tuurto de waa ficil bareer oo camdi maxdi ah saa darteed caaqida laguma le asagaa lagu leeyahay kii horena wuxuu leeyahay maya waxa weeye haalib ma ah in de ilmaha gabadha haddii jug loo geystay inay ilmahada soo dhaco haalib ma ah saa darteed maadaama aysan haalib ahayn shiba camdi bay noqon Eh, ama ilmuhu dhinto yani haalib ma ah saa darteed shibicamdi bay noqon shibicamdigaasna de waxaa qaadaya tolki waaya waljaniinu ilmihii yaraa ee urjiifka ah alyahuudiya yahuudiga ah oo nasraaniya ama kristanka ah qiila waxaa yidhi ka muslim muslimku la mid yahay xagga qurada wa qiila waxaa yidhi maya hadarun waaba hadur wal asaxu muctamadkiisa waxaa weeye uratun waxaa ka waajibaysa waxaa ka waajibaya waxa wey uratun uro ka ului urati muslimin muslim uradii uradaas saddex meelood meeshan ah waaya yahuudiga iyo nasraaniga horey waxaa noo soo dhaaftay magtiisu inay tahaye ulu diyati muslim soo maa quradiisiiba hadda laga hadlaya marka saddex qowl baa ku jira ilmo yaroo yahuudi ah ayay gabadhii soo tuurtay ama nasraani ah maxaa aabihii iyo hooyadii baa yahuudi ama nasraani ah ama kristan ah ama yahuud ah marka asaguna xukunka hooyadii aabihii uu qaadanaya mara ilmaha janiinka dee fidruu kusoo dhalanaya hadhow jannadu geli doonaa insha allah laakiin yani xagga xukunka adduunka wuxuu qaadanayaa labadiisa waalid xukunkoodu qaadanya marka lagu leeyahay janiinka yahuudiga dee tawxiidba takliifka muusan gaadhin maxaa yahuudi lagu tilmaami <laughs> ama nasraani lagu tilmaami fuqahadu waxay ka hadlayaan xagga xukunka adduunka laga hadlaya aakhira maaha waaya janiinka haddaba yahuudiga ama nasraaniga ah saddex qowl baa ku sugan haddii gabadhii laga soo tuuro qiil wuxuu leey ka muslimin quradii muslimka ayuunbuu la mid yahay quratu cabdin cabdun aw amatun oo amsatu abcira udhiganta an halaad ayaa ka waajibaysa iil kalen wuu le m waa hadurba waaya iilkas muctamadka laakiin qolka muctamadka alasax qolka muctamadka wuxuu leeyahay mansuuska ah waxaa ka waajibaysa urada muslimka ilmaha muslimka ah uradiisa saddex meelood meel sida magta aabbihiiba aanu nidhi ulu diyat muslim ayaa uradiina u nidhi uratu ulu urati muslim marka uradii iyo magti isku meel baan marinay saddex meelood meel baan ka wajibay sa dartee waa ka wajibay baciir iyo ulaa baciir neef geel ah iyo neef geela ah, markii saddex loo qaybay labo ayaa ka waajibaysa waaya war raqiiqu addoonkii janiinka ah waljaniinu raqiiq addoonkii waxa weeye janiinka ah ama laba haada ama dhadig ahaadee fiihi waxaa ku sugan cushru qiimati ummihi hooyadii qiimaheeda toban meelood meel ayaa laga bixinaya yowma aljinaayati maalintii waxyeelada loo geystay hooyadii iyadoo lagu qiimaynayo hooyadii wa qiila waxaa la yidhi alijhaadi yowma alijhaadi maalintii waxaa weeye gabadhani ay dhicisisay ilmaha ay soo tuurtay qiimaha ay maraysay iyadoo lagu qiimaynayo lisayidihaa waxaa weeye janiinkaa hooyadii kii iska lahaa ee sayidka ayaa qaadanaya uradaas ama waxaa weye qiimahaas fain kaanat hadday tahay hooyadii maqtuucatan mid ay go-an oo xubnihii ka go-an yihiin waljaniinuna ilmihii yaraana xaal saliimun yahay mid xubnihiisu ay nabad qabaan quwimat waxaa lagu qiimaynaya saliimatan xaala tahay mid bed qabta filasax muctamadaan qaban wa taxmiluhu cusurka aan soo tilmaanay waxaa xambaari doonta alcaaqilatu caaqiladii filadhari muctamadaan qaban markuu ka soo hadlay xorkii ayuu halkan ku tilmaamaya addoonkii gabadhan nabarku jugta soo gaadhay hadday tahay ee uur kale addoon hadday tahay dabeetana ilmahana uur ku sidan uu addoon yahay oo ilmihiisaa kusoo tuurto waxaa ka waajibaya cushru qiimati ummi hooyadii baa la qiimaynaya qiimaha hooyadii ayaa toban meelood meel la bixinaya u fiirso qowlkan wuxuu ku dhisan yahay in quradu ay tahay muqadar horena waxaan usoo tilmaannay in lagu qiimaynayo maxay cushru diyatihe alum soo ma hooyada magteeda toban meelood meel halkanna waa sidoo kale hooyada ilmahan ee addoonta ah toban meelood meel ayaa ka waajibaya waaya hooyada goormaa la qiimeynaya qiimaha hooyada waxaa la eegaya yowma aljinaayati maalinta waxyeelada loo geystay qiilna wuxuu leeya maya eh qiimahay maraysa maalinta ilmaha ay soo tuurtay waxaa laga yaba laba maalmood inay kala yihiin maantan in nabarka loo geysto waxaa weya shan cisho kadibna ilmihii ay soo tuurto oy nabarkii si u xanuunayay ilmihii ay markaa dhicisiso markii daktarka la geeyey ayaa dhici karta marka qiimihii inuu kala duwan yaha dhici karta oo marka labadaa qiimo ayaa ee labada qowl ay kala qabaan midna wuxuu leeyahay yowm aljinaaya midna wuxu leey yowm alijaab yaa qaadanaya qiimahaas waxaa qaadanaya cushurkaas sayidkeedaa qaadanaya addoonta ninkii iska lahaa ayaa qaadanaya hadday ka warran addoontani xubnaha ay go-anta maalan gacanbayba go-anta ayadaa la qiimaynayaan idhi oo cushru qiimatiyaabaa ilmihii laga bixinayaa janiinkeeda ah ayaduna gacan bay waxa way go-an tahay ilmaheediina uu bad qaba gacan ma go-on ama iyadu way illa adahay ilmaheedina ma ilo waxaa la qiimaynaya iyadoo saliim ah marka qiimihii saliimka ayaa toban meelood meel la bixinaya waaya ilmaha la eegaya inuu saliim yahay caaqilada ayaa xambaaraysa cushurka aan soo tilmaanay cushurkaa waxa weeye ilmaha yarka addoonka waxa weeye gabadhii laga soo tuuray ka waajibaya caaqilada jaaniga ayaa xambaaraysa sida qurada ay u xambaarayaan faslun fii kafaarat اlqatli atliga kafaaradiisa ayuu fasal yahay yani kafaaradii dilka ka waajibaysa ayaa laga hadlaya halkan yajibu waxaa ku waajibaya bilqatli dilkii kafaaratu kafaaro wain kaana alqaatilu kii wax dilay haba ahaado sabiyan ilma yar aw majnuunan ama mid waalan cabdan addoon ahaado damiyan dimi ahaado caamida mid u bareer ahaado mukhtaan mid gafe ahaado mutasabin mid ku tasabubay oo sababun ku dilay ha ahaado biqatli muslimin bayna ka waajibaysaa muslim dilkii walow bidaari xarbin yani daaru xarb wadankii waa dagaalka naga dhexeeyeyba halagu dilo muslimkaas wa biqatli dimihi dimi dilkii ayay ka waajibaysaa wa janiina ilma yar wa caddi nafsihi addoonka naftiisa wa nafsihi naftiisa hadduu dilo xataa way ka waajibaysaa wa fii nafsihi naftiisa inuu dilo waxa wey weji weji baa ku sugan leh kafaaro ka waajibi mayso lamra'atin haweeney ka waajibi mayso wa sabiyin ilma yar haweeneydaas iyo sabigaasoo xarbiyeyni laba xarbi ah wa baaqin mid waxa weeye xadgudbay oo baaqi ah oo waxa wey imaamkii muslimiinta ku soo baxay ka waajibi mayso haddii la dilo wa saa'ilin waxa weeye midkii saa'ilkii kusoo horray haddaad disho waxa wey kafaaro ka waajibi mayso wa muqtasin mid mid laga qisaastina haddii la dilo kafaaro ka waajibi mayso waaya wuxuu idhi dilka waxaa ka waajibaysa kafaaro dilka waxaa ka waajibaysa kafaaro naf haddii la dilo ama dilkaasi kas ha ahaado ama waxa weeye khata ha ahaado ama shiba camdi ha ahaado camd iyo shiba camdi iyo khata shaaficiyadu ma kala qaadayaan culamada qaar baa waxay qabaan in khata uun ka waajibayo iyo shiba camdiga laakiin camdiga uusan ka waajibayn maxaa yeele aayadda qur-aanka ah waxay ku qayday waman qatala muminan khaطan fataxriiru raqabatin muminatin waman qatala mumina khaطan fataxriiru raqabatin muminatin marka ilahi wuxuu ku qayday khaطan culamada qaar ba marka mafhuum mukhaalafa waxay ka fahmeen camdan hadday tahay inaysan kafaaro ka waajibayn waaya haddaba qatligii kafaara ka waajibaysa innaga daliilkiina waan sheegi doonaa ee tilmaamaya in khaa iyo camdiga labadaba kafaara ka waajibayso amdiga adis ba kuso aror waan sheegi doonaa waaya aayaddaas marka tilmaamtay aayad kale ilahi wuxuu ku yhi fain kaana min qowmin caduwin lakum haddii uu ka tirsan yahay qofkaa la dilay qowm cadow idiin ah wa huwa mumin alaal huwa mumin asaguna mumin uu yahay fataxriiru raqabati muminatin qoor muminaha xoraynteed ayaa ka waajibaysa marka min qawmin caduwin lakum waaa fii qawmin caduwin lakum mintan waaa imaam shaafici wuxuu ku fasiray tabcan libni cabaas isagoo ibni cabaas ku raacaya minta bimacnaa fii inay tahay macnaha hadduu ku dhex jiro qof muslima weeyaan waa qof mumin ah laakiin qowm cadow inoo ah ayuu ku jiraa qowm gaalo ah ayuu ku dhex nool yahay marka waa tan noo imaan doonta fi daari xarbin hadduu muslimkii lagu dilo way ka waajibaysa aan idhi taasaa loo daliishaday haddii wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyatu musallamatu ila ahli wa taxriiru raqabati mumina kanna waa dimmigii baa soo gelaya mucaahadkii dimmigii iyo mucaahadkii baa soo gelaya dimmigii marka way ka waajibaysaa ila ilahi wuxuu noo tilmaa hadduu ballan iyo axdi naga dhexeeyo qowmkaas laga dilay qofka waa gaal laakiin axdi baa naga dhexeeya annaga qoladaas waxa weeye gaalada ah markaa eh, taxriir raqabati mumina waxaa kaloo daliil ah xadiidkii waatila ibn asqac radi allahu tacaala canhu wuxuu atayna nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan u nimid fii saaxibin lanaa nin eh, saaxiibka annagaan ugu nimid qad istawjaba naara naarta waajibsaday oo muxuu ku waajibsaday bilqatli dil buu ku waajibsaday halkaa waxaad ka fahmaysaa dilkan inuu ahaa dil hee barheer ah dil khata lama dhahayo naar buu waajibsaday qofka marka waa dil ula kac ah oo barheer ah nabigu muxuu yidhi marka alayhi salat slam faqaala nabigu actiquu canhu ka xoreeya kan waxa weeye qaatilkii wax dilay raqabatan qoor ka xoreeya waa addoon yuctiqu llahu ilaahi wuxuu ka xoreyn bikulli cudwin xubin kasta oo minhaa raqabadan ka mid ah oo minhu asaga ka kan qaatilka ah min anaari ka xoreynaya yacni addoon ka xoreeya maadaama ninkani naar u waajibsaday addoon ka xoreeya ilaahay baa markaa kaga badbaadinaya naarta xubin kasta oo addoonka ka mid ah la xoreeyey ilaahay xubin kasta oo kan qaatilka ah ka mid ah ayuu naarta kaga xoreynaya xadiiska abu daawuud baa wariyey alimaam alxaakimna wuu taxiixiyey marka sheekhu wuxuu cabiray bilqatli buu yidhi maxaa kaa baxay bilqatl haddii qofkii xubno laga gooyo atraaf ama juruux kafaara markaa ka waajibi mayse maxaa lama soo aroorey waaya kafaaradii looma shardiyo takliif sidaas darteed waxay ku waajibaysaa xataa ilmihii yaraa een mukalafka ahayn hadduu qof dilo waxa weeye kafaara ka waajibaysa majnuunkii haddii uu qof dilo kafaara ka waajibaysa dabcan ilmaha yarkaa ah dee soonkii lagu waajibin maayo inuu soomo eh, shahrayni mutataabicayn majnuunkana dee warkiis iska badaa maba asaxayo eh, eh, soonkiisu waaya maxaa marka la samaynayaa maalkooda ayaa qor laga xoreynaya maalkooda hadday xolo haystaan ayaa qor laga xoreynaya laga soomi maayo addoon hadduu yahay ataa aatilkii aatilkii waa adoon way ku waajibaysaa kafaaradii hadduu dimi yahay ataa waa gaal dimi ah yahuudi ama nasraani ah oo waddanka islam ku nool asna way ku waajibaysaa kafaarada oo muxuu kafaara gudan ma soon buu soomi maya soon ma soomayo soonka asix maayo waaba gaale ah. laakiin addoon buu xoray oo addoonka muslimkaba loo gelya ilan raqabada waxaa weya waxaa sharta inay mumina ahaatee raqaba mumina muse iibsan karaa see u iibsan maba asaxay iibkiisi in laga iibiyo qof muslima ma asaxayse maya si kaloo yuu ku milkinoo wuxuu leeyahay nin addoon muslim ah haysu leey actiq canii haadihi raqama addoonkan iga xoree marka milkii dimni ah xasilaya asagoo addoonka xoroobaya marka lacagtiisana iska bixinaya waaya halkan uu yidhi wacaamidan waa kii wax dilay hadduu bararh ku dilay isna kafaaradii ku waajibaysaa tana marka waxaa daliil u ah xadiidkii he waathil ibn asqac aayaddu ma tusinayso aayaddu khaba bay ku qayday xadiidkii waathil ibn asqac baan tusinaya fii saaxibin lana istawjaba annaar bay dheh nin n nin dilay oo naarta waajibsaday ayaa nabiga ugu nimaadnay buui marka xadiikaas shaaficiyadu dirisan waana xadii waxa wey sariix maxay naarta lagu waajibsaday waxaan camdi ahayn midda kale waxaa la yidhi kafaarada waxaa lagu talagalay khalalkaas qofka iyo dembiga ku dhaca inay kabto qofka caamidka ayaa uga baahi badan qofka mukdi ah maaa qofka mukhdia ah dembima ma leh waaya waa mutasabiban sabab baa ku dilo waa mukhdian gaf baa ku dilo wti asg wa la isku waafaqsanya haduu gaf ku dilo waa la isku waafaqsanya bilijmac cabdi khilaaf ku jiraa lakin khada aan iskuma khilaafsano maxaa yeelay aayad baa ku so arortay sariixa marka culamada isku waafaqsanya bilijmac mutasabiban waxaa looga jeedaa shardi ma aha inuu la baashiro dilka hadduu sabab ku dilay waxa weeye kafaaradii way ku waajibaysaa sida maala qof ba qof kale wuxuu ihi dil qofkan haddi kale waa ku dilaya marka bitasabub buu ku dilay soma kii kale ee la khasbay baa dilay bitasabub ba asagoo ku dilay asagoo mun la baashirin marka kafaaradii way ku waajibaysaa hadduu sun siiyo hadduu asbaabihii soo soo dhaafay een faraha badnaa ama xisigaah ama sharciga ama curfiga ah ayaa meeshan imaanaya waaya suwarta soo tilmaamay waa qaatilki xagga maqtuulku imo qofka la dilay waa inuu yahay macsuum yahay horta een hadduu doono daara xarb haba ah jooge qisaas kama waajibayso muslimka daara xarb lagu dilay kan hore soo noo soo dhaaftay hadduu qofkiis moodishiyey inuu gaal yahay hore noo soo dhaaftay laakiin kafaara ka waajibaysa dhimmigiina waa ka waajibi kafaaradi haddaad gaal dimi ah oo mucaahada disho kafaarada ka waajibaysa janiinkii ilmo yarbaad waxa wey dishay uurka hooyada ku jira waxa wey kafaara ka waajibaysa waaya quraa lagu damaana qaaday laftiisa addoonka uu iska lahaa cabda nafsi addoonkiisii buu dilay quraa ka waajibaysa naftiisii buu dilay kafaara ka waajibaysa qofkii isdilay ee naftiisii dilay kafaara ka waajibaysa oo dhimayba muxuu kafaara gudan dee xoolihiisaa laga bixin cid qorqabat addoon laga xoray waaya hadduusan addoon jiri ka war de markaa de waaan al kale ma yaale markaas al kale ma yaal ila kafaaradu waa labadaas taxriiru raqaba fain lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn icaam ma jiro se noo imaan doonta wa fii nafsihi wajhun waaya wejba wuxuu leeyahay kafaaro ka waajibi maysa naftiisa hadduu dilo saa naftiisa maa lagu damaana qaadin ayayna kafaarada waajibayn lamra'atin wa sabiyin xarbiyiin haddii uu haweeney ama ilmo yar oo xarbiyeyn ah uu dilo kafaara ka waajibimayso gaalada ahluxarbiga ee dagaalka naga dhexeeyo ma banaano in laga dilo caruurtooda iyo dumarkooda maxaa waa xoolo waa xoolo muslimiintu iska leeyihiin oo soo hanimaysanaya oo la addoonsan doono waaya maadaama dilkooda usan bannaanayn haddii qofkii uu dilo ka warran dabcan wuu dambaabaya kafaara ma ka waajibaysaa kafaara ka waajibi mayso maxaa yeeley macsuumeyn maaha asla macsuumeyn ma aha oo maaa dilkooda hadaba loo diiday dilkooda waaa loo diiday maaa waa haniim waa xoolo muslimiinta iska leeyihiin waaya saasa xoolinimadii u dhaafay muslimiinta baaqi ka warran baaqiga waa qofka ku xadgudbay dowladda islaamka ee ku soo baxay baa baaqi la yidhahda alfia albaaqiga ama buqaadi waad garanaysaa baab dhan bay nogu imaan doonaa insha allah baaqigaas haddii la dilo kafaara ka waajibi mayso saa'il nin baa ku soo hororay oo naftaada kusoo duulay raba inuu ku dilo waad iska difacda waa dishay kafaara ka waajibi mayso saa naftiisaba loo damaana qaadayn ayayna kafaarana ka waajibaynin waaya wuxuu uhi yajibu waxaa ku waajibaya bilqatli dilkii kafaaratun kafaaro wain kaana haba ahaado alqaatil kii wax dilay sabiyan ilma yar aw majruuna ama mid waalan cabdan addoon ha ahaado waa dimiyan dimi ha ahaado waa caamidan mid bareer ha ahaado oo mukhtan mid kama ku dilay ha ahaado oo mutasabiban mid sababay oo macnaha sabab ku dilay ha ahaado oon la baashtiray dilkii biqatli muslimin bay ku waajibaysaa muslim dilkii walow bidaari xarbin daar xarbi yani wadanka gaalada haba lagu dile waimiyin weliba wadanka gaalada ee xarbiga dee dagaalka naga dheeya laga hadlaya daar xarbi ku le waa wadanka gaalada ee cahdi naga dhexaynin ee waxa wey dagaal naga dhexeeyo waimiyin dimigii dilkiisa ayay kafaarada ka waajibaysa wajariinan ilmihii uurka hooyadii ku jiray ee lasoo tuuray wa cabdi nafsi addoonka naftiisa uu dilay bay ka waajibaysa wa nafsi naftiisa hadduu dilay ba kafaarada ka waajibaysa wa fii nafsi naftiisa waxaa ku sugan inay kafaara ka waajibaysa weji weji dhahaya kafaara ka waajibi mayso lamra'atin haweenaydii ka waajibi mayso wa sabiina ilmihii yaraa imradaas iyo sabigaasoo arbiyen xarbiyeynah wa baain kii waxa weye gardaraa ee imaanka muslimiinta kusoo baxay wa saa'ilin kii horarka ahaa haddii la dilo wa muqtasin minhu kii laga qisaastay kaasaan iyna sharxin wa muqtasin minhu kii laga qisaastay qof baad ka qisaasatay qof aabbaha dila ama walaalka dila ayaad ka qisaasatay marka waa dishay soo maa kafaara ma ka waajibaysa ma kafaara gudanaysaa dilkiisi maya de sharcigaaba kuu fasaxay mubaaxu dam weya binisbati lak dhiiggiis waa lagu banay wacalaa kullin min ashurakaai kuwii shurakada ahaa mid walba waxaa ku waajibaya naf isla dilay kafaaratun kafaara ku waajibaysa fi asax koox baa nin iskugu isla dilay toban ah. mid kasta kafaara ku waajibaysa maadaamay dilkii isla geysteen dhammaantood kafaara ku waajibaysa alى kuli mid walbo min ahuraka hurakada ka mid waa ku waajibaya kafaratun kafaara fi asax wahiya kafaarada haddaan kuu tilmaamo ka dihaarin dihaar may la mid tahay ay ka kafaarata dihaarin dihaar kafaarada may la mid tahay agga sifaatka laakiin hase yeeshee laa icaama icaam quudin ma jirto fi adhar muctamad haddaan qabano kafaarada qatligu waxay la mid tahay kafaarada dihaarka kafaarada dihaarka imse ahayd imse khaslad ba saddex khaslad soo ma ahayn taxriir raqabatin mu'mina soo ma ahayn fain lam yijid fasiyaamu shahrayni mutataabiciin fain lam yastaic aicaamu sitiina miskiin soo mahayn tan dambe ubaad ka tuuraysaa icaamu sitiin miskiin kuma jirto laakiin labada kale taxriiru raqaba iyo raqabada sifaadkeeda iyo wuxo dhan waxa weeyaan kafaaradii dihaarka ayay la mid tahay laakiin haddii la waayana waxa weeye laba bilood oo xidhiidha ayuu qofkii soomayaa laakiin icaam ma jiro halkan maayna naska kuma so arorin maa ayaddu waxay tilmaantay un taxriiru raqaba iyo waxay tilmaantay siyaamu shahrayrin mutataabcayn laakiin aayaddu mayna sheegin icaam saas darteed aayadda halkay ku gaabsatay baan anagoo ku gaabsanayna icaam waajibinayno su-aal baan laakiin raacinaya halkan dadkeennu maanta dadka dadka dila kafaarada ma bixiyaan mise ma bixiyaan qof soomaya maaragtay oon qof intuu dilay laba bilood oo xidhiidh ah oon maalin uusan afurayn soomaya weli maaragtay dadku dilka intaa dad maa la dilaya ama kas loo diliyaa ama kamaa loo diliya intaa dadkan waxa way shirarka gawaarida ku dhimanaya boqolkiiba sagaaliyo sagaashan ma jirta inta badan dadkeenu kafaarada maba yaqaanaan ama maba sameeyaan marka waxay ka mid tahay masaa-isha u baahan dadkeena lagu wacyigeliyo dadkeenu jecelyiin diinta laakiin culamada looga baahan inay ku wacyigeliyaan oo arrintaas ku booriyaan halkaasaan kusoo koobaynaa wallahu tacala aclam wsala allah waslm ala nabiyina mxamed